bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala annaadimu raximahu allahu tacaala taquulu abqi yaa fataa an tadhaba walan azaala qaa'iman aw tarkaba wa ji'tuka ituuliyani alkaraama wasirtu xataa adkhula alyamaama waqtabis ilcilma likay maa tukrama wacaasi asbaaba alhawaa litaslama wlaa tumaari jaahilan fatatcaba wmaa calayka catbuhu fatuctabaa whal sadiiqu mukhlisu faaqsidah walayta lii kanza alghinaa faarfidah wzurfat altadha basnaafi اlqira walaa tuxaadir watusi almaxdara wman yaqul inii saakshaa xaramak faqul lahu inii idan axtarimak waqul lahu fi lcardi yaa hada alaa tanzilu cindii fatusiiba makala fahadihi nawaasib اlafcaali mahaltuhaa faxduu calaa timthaali waxaan kusoo dhex jirnay nawaasibtii ficilkii mudaaric nasbinay waxaanu niri toban bay ahaayeen tobankoodaas calaa madhabi اlbasriyiin saddex ay u qeybsamaan maa yajibu اlficla maa yansibu اlficla binafsihi wahwa arbaca wa maa yansibu ban mudmarata jawaaza wahwa laamukey wmaa yansibu ban mdmarata wujuba wahwa baqiyatu annawaasib alkhamsa marka markaan qawaacideedu soo sheegnay inta amhiladeedi u ka sheegaya taquulu waxaad leedahay abqii waxaan doonayaa yaa fataa shaabi habow an tadhaba inad tagtid lilcumra iska dhe walan azaala ka zuuri maaya qaa'iman inaan ahay mid taagan aw tarkaba ilaa an tarkaba nin baad sagootisay markaasaad leedahay ilaa gaarigaada aad ka fuushid ama farastaado waxa weeyaan waan taagnaanaya halka marka fiiri abqi yaa fataa an tadhaba antaas weeyaan antaas oo an xarfu masdarin wa nasbina oo tadhaba ficilku lagu nasbiyey tan kale walan azaala lan oo azaala lagu nasbiyey zaala yazaalu lan azaala marka ficil mudaaric oo lan lagu nasbiyey aw tarkaba audio bimacnaa ilaa awa walan azaala qaa'iman an tarkaba ilaa an tarkabana waa la dhihi kara ilaa an tarkaba waxaa la yidhahdaa awda markay xuruufu nasbi ay ka mid ahaanayso inay bimacnaa ilaa ximbaarsan tahay ama bimacnaa ilaa inay ximbaarsan tahay la aqtulana alkaafira aw yuslima aad leedahay ilaa an yuslima ayaad leedahay ayib marka awdaas inay bimacnaa ilaa ku timaado iyo inay bimacnaa ilaa ku timaado wax ku nasbi kartaa ayib walaa tumaari markaasuu wuxuu iri aw tarkaba aw an tarkaba ilaa an tarkaba ay ka macno dhigan tahay waan imiday waan imid kay tuuliyani saad ii siisid alkaraama inaad i qadarisid yaan kugu imid kaydii oo tuuliya ficilkaas lagu nasbi waay wa sirtu waan socday xataa adkhula alyamaamata magaaladaas dhulkaas yamaama intii la yidhaahdo aan ka galo yaan socday yamaama waxay ku dhex taallaa waxa weeyaan eh, najdi ay ku dhex taalla wاqtabis اlcilma cilmigii wax ka qaado likay maa tukrama sida lagugu karaameeyo cilmiga wax ka qaado iqtibaaska aslan waxaa la yihahdaa aslan min alqabasa la keena waa jamra oo oo macnaha dabka lashidaa qoryihiisa kamid ah marka cilmi lama dhamayn kare wax ka qaado sidii marka qof aad dabka qaadanaysid aada hal dhuxul ugu qaadanaysid cilmigana iqtibaas marka iqtabasa bmacnaa akhada min ashay اlkathiir shayئa qaliila kaasaa la yihahda cilmigi marka qaliiluhu maca alikhlaasi fiihi yanfac wاqtabis اlcilma cilmigii markaa in yarka dhuxul qaado likay maa tukrama sidii lagugu karaamay haddii likay maa tukramada ay tahay ilaahay agtiisaad karaamo ugu gaartid waa tamaam laakiin cilmiga badan dadka cilmiga baro dadka ha ku karaameen hadday tahay haayo oo oo nabiila ma aha fiican ma ah liannahu cilmiga in dadka karaamo looga raadsada in loo barta sharcan ma banaano wa caasi caasi oo khilaaf asbaab alhawaa nafta waxay jeceshahay asbaadeeda asbaabteeda khilaaf litaslama ay litanjua marka waxaa weeyaan qofka mukhaalafatu nafsi waa shay madluub ah nafta iyo hawadeeda waxa weeyaan meel xun bay ku geynaysaa in la khilaafa ina الnafsa la amaarat bالsuu wa ama man khaafa maqaama rabihi wanaha الnafsa can اlhawa ثuma jacalnaaka calى shariicati min alamri faاtabichaa walaa tatabic ahwaa aladiina marka hawa waxay nafta iska jeceshahay biduuni dawaabit sharciya ayaa lagu magacaaba marka khilaaf walaa tumaari jaahilan nin jaahil ena hala murmin oo fatatcaba aada dhibtootid nin jaahil ah aan qancina haddaad tiraa daliilan ku qancina daliilkaba ma fahamsana waa daaleysa wamaa calayka catbuhu inaad canaanatidna dushaada ma aha oo fa tuctaba adiga lagu canaanto haddaa lagu arko nin jaahil ah inaad isku murjinaysid inaad macnaha canaanatisid u toosa adigaba lagu leeya war maxaad ninkan isugu lugeynaysa marka ulajeedada marka ugu horeyso likay maa tukrama kaydi oo tukrama lagu nasbi wacaasi asbaab alhawa litaslama lam taslamu tacliil taslama a nasbi nasbiye walaa tumaari jaahilan fatatcaba waxaa bilaabatay fadii faau sababiya lalahaa oo bacda nahyi timid laa tumaari hala murmin markaas jaahilan fatatcaba fabisababi mumaaratika lahu asiga aad la murmaysid awgeed tatcab waad dhibtoonaysaa wamaa calayka catbuhu fatuctaba isla fadi w hadana fadi fatuctaba oo bacda nafyi dhacda maa calayka nafyi wa laa tumaari nahyi wa wahal sadiiqun ma jiraa mukhlisun aniga io khaalis ah sadiiqa mukhliska ninka runta kuula dhaqmaa layihahda oo fa aqsidah aan u qasdo nin sadiiq ah oo mukhlis ah tanaadnimada keydkeeda maxaan ulahaa waay aw fa arfida fa aan ka faa'iidaysto arrafdi waxaa la yidhaha cadiyada dheeraadka ah la yidhahda wa zur ziyaaro fataltada aad ku macaansatide biasnaafi lqiraa martiqaadka noocyaalkiisa ninkii dhul dheer ka yimaado dad asxaab ay yihiin dhulkooda yimaado maalinba nin baa martiqaadaya marka asnaafu lqiraa buu ka dhargaya walaa tuxaadir walaa tuxaadir wa tusiia almaxdara walaa tuxaadir laba macno macnaha ha muxaadaraynin oo wa tusiia almaxdara meesha joogitaankeeda aada xumaan ka gaarsiis macnaha waxa weeyaan macnaha waxa weeyaan haddii lagala jeedo min min annaaxiya alcilmiya muxaadara waxaa la yihahdaa ilqaau darsin yaa la yidhaahda haddii aada darsi aqoonin aad tira aniga waa diyaarinayaa dadkii meesha soo kulmay baad aad macnaha xumaan aada u geysatay liannahu adigoon ahli u ahayn baad isu istaagtay ama ha imaanin oo walaa tuxaadir bimacnaa laa taxdur wa tusi almaxdara nin xun baa tahay oo dadka haddaad u timaadid waad la xumaanaysa ulajeedada waxa waaye waawdaasu wa tusiia waawlmaciyo noqotay oo nahyina uu ka horeeyo fa nusiba alficlu aladii bacdah oo tusii ada waay waman yaqul ninkii ku yiraahdo inii aniga sa akhshaa waxaan dabooli doonaa xaramaka macnaha adiga gurigaagaan imaan doonaa ninkii ku yiraahdo faqul lahu waxaad ku tiraa inii anigane idan waqtigaasaan axtarimaka ku xurmayn doonaa xaramaka bimacnaa waxaa weeyaan adiga intaad gaar u leedahay gurigaada fiiri markuu dhisan yahay deydka laga soo bilaabo intaas xaramkaadi waa cid oo ku xadgudbi karta malaha marka waxaa weeyaan meeshii adiga gaarka aad u lehdaan imaana ninkii ku yirah waxaa tiraahdaa haddaad ii timaad anna waan ku karaamaynayaa wa qul lahu fi lcardi waxaad u tiraahdaa dadka markaa wax u bandhigaysid yaa mid kaanu alaa tanzilu cindii midda hore marka waxaa lagala jeedaan dhaha inii idan axtarimaka idanti waa idan xarfu jawaabin wa jazaain wa nasbin a marka musanifka waxaa laleeyahay shicirka uu dhibaato geli mooye idanta waxaa lagu yaqaanaa shuruudda ay leedahay markii inay wax nasbisa ay doonayso inuu ficilka ka dambeeyana mustaqbal yahay ayadana hadalka lagu bilowdo aan la kala faslin bayna mansuubiha wa hiya in lakala saddexdaa shardi wax ku nasbisaa marka faqul lahu inii markuu yiriyey idanti hadalka laguma bilaaban an takuuna musadara w an yakuuna alficlu bacdaha mustaqbala w an laa yufsala baynaha wa bayna ficliha saddexdaas shardiga ay leedahay laakiin haddii ninku yidhah sa akhshaa xaramaka idan axtarimaka inay tiraadid waay laakiin inii haddaad ka hormarisid idan wax ma nasbi karto wa qul lahu waxaad tiraa fi lcardi markii wax laysu bandhigahay yaa haadaa midkaanow alaa tanzilu cindii agtay dambi kusoo degaysido oo fatusiiba maklan wax la cuna aad asiibtide yani alaa tanzilu cindii maad agtayda kusoo degtid bandhigid waay bandhigida iyo xadiga waxa la yidhaahda kuboorinta waa kala duwan yihin sidaas maxaa u samey wayse iyo saas inaad samaysaa fiicnaan lahayd ay kala tahay saas inaad aad samaysaa fiicnaan kuna cardi waay saan inaad maxaa saan u samey wayse haddaan ku iraadana boorin waay xafi iyo xadi waxaa tiraabo ulajeedada waxa waaye alaa tanzilu cardi waay marka ficilka tusiiba a ah waa la nasbiyey liannahu waqaca bacda alfaa'i lwaaqicati fi jawaabi alcard fa haadihi nawaasibu alafcaali fa haadihi nawaasibu alafcaali afcaasha kuwii nasbinaya weeyaan mahaltuhaa waan ku miithaaliyey ee faxdu calaa timthaali macnaha waxaad ugu qiyaas qaadataa miithaalka aan kuu sameeyey badigood hadda wuu mada miithaaliyey haddii uu wax ka tegin wuxuu ku leeyahay waqis calaa ma lam yuqal calaa maa qiila waxaan la dhihin wixii la yiri ugu qiyaas qaado haddii hadii xaraf kasta wax laga miithaaliyey waawdii waawlmacye hal miithaal unbuu siiyey fadi ugu qiyaas qaado sidaas unbay ku imaanaysaa loo jeeda ayib marka waa iska amhila hadda wax laga sharxa ma jirto taquulu abgiyaa fataa an tadhaba walan azaala qaa'ima aw tarkaba taquulu ficlu wa faacilun oo antadiyaa faacil u ah abqi ficlu mudaaricun marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala lyaai manca min duhuriha hiqalu walfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiiruhu ana waljumlatu min alficli walfaacil abqi fi maxali nasbin manquulu taquulu yaa xarfu nidaa fataa munaada nakira maqsuuda mabniyatu cala asukuuni fi maxali nasbin haddii fataa aan ihahda nin gaara ula jeeda haddii uu nakira hayra maqsuuda u yahayna yaa fatan in la yihahdo marka mansuub waxaad leedahay mansuub bifatxa muqadara cala alifi manaca min duura tacadur haddii ay nakira hayra maqsuuda ay tahy an tadhaba an xarfu masdarin wa nasbin tadhaba ficlu mudaaricu mansuubu bi an wa wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlalifu liliطlaaq wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi taawiili masdarin mafcuulaة aw mafcuulu babgi taquul waxaad abgi waxaan doonaya an tadhaba ay dahaabaka an iyo wamaa bacdaha masdara laga dhalaali waxaa leeyahy an tadhaba ay dahaabaka dahaabaka mafcuulu bihi mansuub saasay ku noqonaysa walan azaala qaa'iman aw tarkabaa alwaawu xarfu cadfin lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin azaala ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi walfaacilu wasmu azaala dheh zaala min akhwaati kaana iyay ka mid tahay min shuruudi camalihaa an yataqadama calayha nafyun aw shibhu hadda lan a ka hormartay marka azaala ficil maadi naaqis tarfacu ism wtansib اkhabr mansuubaة bilan wcalaamatu nasbihi fatxa wasmu azaala damiiru mustatir wujuba taqdiru ana qaa'ima khabru azaala mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi aw xarfu caطfin tarkaba ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan ban mudmarata wujuba bacda ow alatii bimacnaa ila mansuuba calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta ayib wajiئtu kay tuuliyani اlkaraama wasirtu xataa adkhula اlyamaama wajiئtu ficlu wa faacilu darabtu ay lecraab tahay kay xarfu masdari wa nasbin tuuliya ficlu mudaaricu mansuubu bikay wa calaamatu nasbihi اfatxa niyaabatan tuuliya ficlu mudaaricu mansuub bikey calaamatu nasbihi fatxa daahira tuuliyanii alkaraama wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta wاnuunu lilwiqaaya wyaء الmتklmi ضميir mتصل mبنiي عlى السkون في محل نصب مفعول bه أول الكراamة مفعول bه ثاني منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة طيب marka waxaa laleeyahay والجملة minkay وma dخلت عaليه في تأويiل masdر منصوبة بجiئت والتقديir jiئtu waanu imido wilaayataka lii alkaraama sidaasay noqonaysaa wa sirtu ficlu wa faacilu jiئtu ay lcraab tahay xataa xarfu gaayati wa jarin adkhula ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda xataa wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiruhu ana alyamaamata mansuub bnazci اlkhaafidi ama mansuub calى الtawasuci xataa adkhula اlyamaama yamaama bimacnaa fi lyamaama lagala jeeda liannahu yamaama waa darfu makaan oo mukhtas ah may oo mubhama dhe ya allahuma sali calى muxamed ayib wa wa waxa weeyaan waa meel muxadad ah in markaa xatى adkhula fi اlyamaama la yihahda marka waxaa le mansuub binasci اlkhaafid wa calaamatu nasbi fatxa daahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili adkhula fi taأwiili masdari majruuraة bxatى wالtaqdiir wasirtu xatى ay ilaa dukhuuli alyamaamati xataadi bmacnaa ilaa waay marka xataadi waxay jartay xatىa dukhuuli اlyamaamati dkhuulidaas marka majruur bxatى w calaamatu nasbi fatxa daahira aljaaru wاlmajruur xatى mutacaliq bisirtu saasay noqonaysaa wاktabis اlcilma likay ma tukramaa wcaasi asbaab اlhawaa litaslamaa alwaaw xarfu caطfin اktabis ficil amr mabniun calى الsukuun اktabis اlcilma wainamaa kusira litakhalusi min iltiqaaءi saakinayn wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alcilma mafcuul bihi mansuub allaamu xarfu jar kay xarfu masdari wa nasbin maa masdariya aw zaa'ida tukrama ficlu mudaaricu mansuubu bikay wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa huwa mabniyu lilmajhuul wاlalifu liliطlaaq wa naa'ibu اlfaacili damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta wاljumlaةu kay wmaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdari majruuraة biاllaam wالtaqdiir wاktabis اlcilma likaraamatika likaraamatika jaaru majruur mutacaliq bاktabis ay noqonaysa ama liikraamika dhe wاktabis اlcilma cilmigii macnaha wax ka baro liikraamika in lagu karaamay awgeed wa caasi alwaaw xarfu cadfin caasi ficil amr mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta asbaaba mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasbihi fatxa daahira asbaaba mudaaf alhawaa mudaafun ilayh majruur bifatxa muqadara cala alalifi manca min duuriha tacaduru liannahu ismun maqsuur waay litaslama laamu laamu kay taslama ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda laami kay wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlalifu liliطlaaq wاljumlaة an almaxduufa wma daklat calayhi min alficli wاlfaacili taslama wاljumlaة min an wma daklat calayh fi taأwiili masdari majruuraة biاllaam wالtaqdiir wcaasi caasi asbaab اlhawaa lisalaamatika ay noqona marka lisalaamatika jaar w majruur mutacaliq bcaasi saas walaa tumaari alwaaw xarfu cadfin amhilado dhan waa isku cadfan tahay abqi yaafataa ay ku wada cadfan tahay laa naahiyatun tumaari ficlu mudaaricun majzuumun bilah annaahiya wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wahiya alya wاlfaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiru anta jaahila mafcuulu bihi mansuub fatatcaba alfaau waaqicatu fi jawaabi annahyi tatcaba ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda faa الsababiyaة اlwaaqicati fi jawaabi الnahyi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlalifu lilطlaaq wmaa calayka catbuhu fatuctaba fatuctaba alwaawu xarfu caطfin maa naafiya calayka jaaru wamajruur mutacaliqu bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiiru kaa'inu catbu mubtada muahar marfuuc wcalaamatu rafci dama daahira catbu mudaafu laha mudaafu ley mabnin cala dami fi maxali jarin fatuctaba alfaa waaqicatu fi jawaabi الnafyi alfaau waaqicatu fi jawaabi nafyi tuctaba ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli mansuubu ban mudmarata wujuuba bacda faa السببية الواقعة في جواب النفي وعلاaمة نسب فتحة ظاaهرة ونائب الفاaعل ضمير مستر وجوبا تقديره أنت وهل صديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغناء فأرفده الواو xرف cطف hل xرف استفهاam صديق صديق صديق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هناك hal hunaaka صadiiqu marka hunaaka waa darf mutacaliq bkhabri maxduuf صadiiq mubtada muahar mkhlisu صifaة lصadiiq wa صifaة اmarfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahir alfaau faau الsababiya alwaaqica fi jawaabi الاstifhaam aqsida ficlu mudaaricu mansuub wa calaamatu nasbihi aqsida ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi اlistifhaam wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiiru ana wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbin walayta lii kanza اlghinaa faarfida layta xarfu tamanin wanasbin tansib ism wa tarfacu اlkhabra lii allaamu xarfu jarin wayaau damiir mutasil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin khabaru leyta mutaqadim kanza ismu leyta mutaakhir mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira kanza mudaaf alghinaa mudaafun ileyh majruur wa calaamatu jarihi kasrat muqadaraة calى alif manaca min duuriha tacaduru faarfida alfaa waaqicatu fi jawaabi الtamani arfida ficlu mudaaricu mansuub ban mudmarata wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi الtamani wcalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhiri wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiiru ana wاlhaau damiir mutasil mabniyin calى dami fi maxali nasbin wzur fatltada basnaafi اlqirا walaa tuxaadir watusii almaxdara wzur alwaaw xarfu caطfin zur ficl amr mabni calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiiru anta fatltada alfaa waaqicaة fi jawaabi اlamri tltda ficlu mudaaricu mansuub ban mudmarata wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi اlamri mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta basnaafi jaarun wamajruur mutacaliqu bizur basnaafi jaarun wamajruur mutacaliqu btltada asnaafi mudaaf alqira mudaafun ileyh majruur bkasrati muqadara calى اlأlifi manaca min duhuriha tacaduru wlaa tuxaadir alwaaw xarfu caطf la naahiya tuxaadir ficil mudaaric majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wa tusiya alwaaw waaw lmaciya tusiya ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati fi jawaabi الnahyi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuuba taqdiiruhu anta almaxdara mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlalifu liliطlaaq wman yqul inii saakshaa xaramak faqul lahu inii idan axtarimak axtarimuk alwaaw listinaaf man ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthaani jawaabuhu jazauhu yaqul ficlu shardi majzuumu biman wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiru yacuudu ilaa man ina xarfu towkiidin wanasbin tansibu ismu talfacu اlkhabra wاlyaau damiir mutasil mabniun calى sukuuni fi maxali nasbin ismu ina saأkhshىa asiinu lاstiqbaal akhshىa ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damaة muqadaraة calى اlأlifi litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana xarama mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira xarama mudaafu lkaafu mudaafu lhi mabniu cala fathi fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili saأkhshىa fi maxali rafcin khabaru ina fqul alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi qul ficil amr wاlfaacilu anta lahu jaaru majruur mutacaliqu bqul wاljumlaة min alficli wاlfaacili faqul fi maxali jasmin jawaabu sharطi manti ay u tahay ina xarfu towkiidin wa nasbin tansib اsm tarfacu اlkhabra wاlyaau ismu ina mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbin idan xarfu jawaabi wa jazaaءi wa nasbin axtarima ficlu mudaaricu mansuub bidan wa calaamatu nasbihi fatxa wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu ana wاlkaafu damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali nasbin ayb calىa qowli hadda inadaas idoo meeshi joogto in inii idan axtarimuka la yihahdo liannahu inadii wax laguma bilaabanin laakin min baab ana almusanif daruura shicriya u keentaye faqul idan axtarimak saasay ahayd ayib marka wاljumlaة min alficli wاlfaacili axtarimaka fi maxali rafcin khabaru ina wاljumlaة min ina wmaa bacdaha fi maxali nasbin maquulu qul wqul lahu fi lcardi ya hada alaa tanzilu cindii fatusiiba makala alwaaw listinaaf ama xarfu cadfin qul ficil amr wاlfaacilu anta lahu jaaru majruur mutacaliq bqul fi lcardi jaaru wmajruur mutacaliq bqul yaa haadaa yaa xarfu nidaaha xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbi munaada ayib alaa adaatu cardin tanzilu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatun wujuuba tardiru anta cinda darfu cindii darfu makaan mansuubu منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة عند مضاف الياء متكلم مضاف عندي مضاف الياء متكلم مضاف لي من على السكون في محل جر والظرف متعلق بتنزل ftusiiba alfaau waaqicatn fi jawaabi اlcardi tusiiba ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi اlcardi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta maakala mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira haddii makaan lagala wadana darfu makaanaad leedahay makalan cunid waa dhihi kartaa makalan makaan wax lagu cuno waa dhihi kartaa makalan zaman wax la cuno waa dhihi kartaa ayib fahadihi nawaasib اlafcaali mahaltuha faxdu calى timthaali fahadihi alfaa lilistinafa xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniyu calى kasri fi maxali rafcin mubtada nawaasibu khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira nawaasibu mudaaf alafcaali mudaafu ilayhi majruuru calaamatu jarihi kasratu daahira fahadihi nawaasib afcaali mathaltu mathal ficl maadi mabniyun cala sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wa taau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacil ha damiir mutasil mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin faxdu alfaahu xarfu caطfin uxdu ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta calى timthaali jaaru majruur mutacaliq buxdu bas timthaali mudaaf ilay almutakalim kasra muqadar calى maa qabla ya mutakalim manaca min duhuriha ishtiqaal اlmaxali bxarakati اlmunaasaba ayaad leedahay ayib waxaan ka tagnay baabkan wain takun wain takun khaatimat wain takun khaatimat اlficli alif fahiya calىa sukuuniha laa takhtalif taqulu lan yardaa abu sacuudi xataa yaraa nataa'ija alwucuudi intan waxa weeyaan masala guud waay oo hadda saaki intaan soo sheegnay waa inagaga filneed wannasbu fi lmuctali kasaliimi aan soo niri wa in takun khaatimatu lficli alif fahiya calaa sukuunihaa laa takhtalif wa in takun haddii ay tahay khaatimatu lficli ficilka aakhirkiisa alif alifan haddii ay tahay fahiya aliftii calaa sukuunihaa sukuunkeeday ahaanaysaa laa takhtalifu ismi khilaafaysa fi xaali rafci waاnasbi taquul waxaad leedahay lan yardaa raali noqon maayo abusacuud ninka la yidhaahdo xataa yaraa intuu ka arka nataa'ij alwucuudi ballanyaalkii nataaijdeed intuu ka arko marka musanifku wuxuu rabaa inuu dha yidhaahdo ficilka haddii uu muctal yahay mudaarica oo adawaadkii aan soo sheegna lagu nasbinaa waxaa kelia uu leeyahay shardi annahu fatxadi ka muuqan mayso oo marka alalifu almuctalu biاlalif iyo markuu marfuuc yahay iyo markuu mansuub yahay daahir ahaan waa isku mid fiiri hadda yardaa iyadoon lan wadanin yardaa abusacuud wuu raalli noqonaa laleeyahy haddii lan la geliyo adawaatu nasbi lan yardaa ma raalli noqonaya laleeyahy marka ficilka mudaaric haddii muctalu biاlalif ou yahay fii xaalati اrafci waاnasbi isma khilaafayo min xayثu daahir waay laakiin icraab ahaan waa kala duwan yaho kaasna waxaa laleeyahay markuu uusan eh, marfuuc yahay marfuuc bidama muqadara cala alalifi litacaduri markuu mansuub yahayna nasbadii way ku qadaran tahay laakinaha ayda laa tadhar mansuub bifatxa muqadara cala alalifi litacaduri marka waxaan ka fahamnay ficilka mudaaric hadduu waaw ku jiran yahay ama ya uu ku jiran yahay fadxadi way ka muuqanaysaa oo waxaad leedahay lan yadcuwa lan nadcuwa min duunihi lan nadcuwa aad leedahay lan narmiya ama lan yarmiya marka ficilka hadduu muctal bilyaa ama bilwaaw ou yahay fii xaalati nasbi sidii isimkii manquusba ay ugu muuqan jirtay iyuu kana uga muuqanaya fii xaalati rafci waxa weeyaan nasbadi iyo maxaan ku irahdaa fii xaalati rafci kuli craabto dhan waa lagu qadaraa ficilka haddii uu yahay muctalu biاlalif ama ilwaaw aw ilyaa fii xaalati rafci icraabtu waa lagooda qadaraa kan aliftan litacaduriyaa loogu qadaraa midka waaw iyo yada ku jirana lithaqali baa loogu qadara oo waxaad leedahay yadcuu yarmii yardaa aada leedahay fiiri waa xaalat rafci lannu ficilka oo nasbiye iyo wax jasmiye kama hormarin haddii la jasmiyana asaaba noo imaan doonabo wa in takun hadday tahay khaatimatu lficli ficilka aakhirkiisa alifan fahiya aliftii calaa sukuuniha tabqa calaa sukuuniha sidii fii xaalati rafci u reebaneed yay fii xaalati nasbina u reebnaanaysaa laa takhtalif isma khilaafayso taquul waxaad lan yardaa raalli noqon maayo abusacuud ninka la yiraahdo xataa yaraa intuu ka arka nataa'ij alwucuud yani wixii ballanqaadka ahaa si xaqiiqa intuu ka arko raali nin baa waxaasaan ku siina waxaasaan ku siina marka wuxuu leeyahy raalli ka noqon maayo ilaa wixii loo ballan qaaday la tusiyo markaasuu leeyahay waxa weyaan win takun alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn awl ficlu shardi wthaani jawaab wajazauhu takun ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi sukuun wahiya min kana naaqisa tarfacu ism wtansib اkhabr khaatimatu ismu takun marfuuca wcalaamatu rafci dama daahira khaatimatu mudaaf alficli mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasra daahira alif alifan khabaru takun mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri liajli shicri baa loo yiri sidaas fahiya alfaa waaqacatu fi jawaabi shardi hiya damiir munfasil mabniun cala alfatxi fi maxali rafcin mubtada calaa sukuunihaa calaa sukuuni jaaru wa majruur sukuuni mudaafhaa mudaafu ileyh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru wa majruur mutacaliqu bikhabari maxduufin taqdiiru kaa'inatun fahiya kaa'inatu calىa sukuuniha ama fahiya baaqiyat calىa sukuuniha fahiya baaqiyat calىa sukuuniha wاljumlaة min almubtada'i hiya wa khabarihi fi maxali jasmin jawaabu shardi intiwa laa tkhtalifu laa naafiyat mulgaat laa camal laa takhtalifu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatirun taqdiiruhu hiya wاljumlaةu takhtalifu fi maxali rafcin khabaru thaanin fahiya calaa sukuuni abahd laa takhtalifu ismi khilaafayso saasay ku fiicanta taquulu ficlu wa faacilu lan xarfu nafyin wa nasbin waاstiqbaalin yardaa ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi فتxة مqdرة على الألف mنca min ظuuriha تacaduru abuu faacilu yرضى مرفوع cلاamaة رفع الwaaw نiyaabaة عن الضم لأنه min الأسmاء الخمسة abuu mضاaf السعوudي mضاaf إليه majrوur وcلاamaة jri kasra ظاahرة xatىa xرفu غاaية وjri yarىa ficl مضاarع maنsuub بأn مdmرة وuجوبا baعda xatىa wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manca min duuriha tacaduru wاlfaacilu yaraa faacilkeeda damiiru mustatirun yacuudu ilى abi sacuud nataaئija mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira nataaئija mudaaf alwacuudi alwucuudi mudaafu ilayh majruur w calaamatu jari kasra daahira wاljumlaة min yaraa wa faaciliha wa marfuuciha fi taأwiili masdari majruuraة bxata ama waxaad dhihi kartaa wa jumlaة min an almustatira wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdari majruuraة bxataa wالtaqdiir lan yardaa abu sacuud raali noqon maayo ilaa ru'yati nataaئij اlwucuud marka yaraadii aad masdarkeeda keenaysaa anti marka waxaa waaye iyo wixii ka dambeeya waxaa kusoo baxay ru'yati nataaئij اlwucuud marka ilaadina lagu hoos dhigay sidaasun bay imaanaysaa intaan kale baabkan waa baab yar aan ku darna faslu اafcaali اkhamsa waxaa fiican faslu اlamhilati اlkhamsa in la yihahdo qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wkhamsaة taxdifu minhuna الطarf fii nasbiha faalqihi walaa takhaf whiy laqiita alkhayra tafcalaani wayafcalaani facrifi اlmabaani watafcaluuna huma yafcaluuna wa anti ya asmaau tafcaliina fahadihi yuxdafu minha الnuunu fii nasbiha liyadhara الsukuunu taquulu lizaydayni lan tanطaliqaa wa farqada asamaa'i lan yaftariqaa wajaahiduu yaa qowmi xataa taghnamuu waqaatiluu lkufaara kaymaa yuslimuu walan yatiiba alcayshu xataa tascadii yaa hindu bilwasli aladii yarwi sadii inta wuxuu ka galayaa wax la yidhaahda alamhilatu alkhamsa amhilatu alkhamsa hadda ficil mudaarican ka soo baxnay oo haddii aad dhegaysatid uu yahay alficlu اlmudaaric oo la nasbiyo idaa lam yatasil biaakhirihi shay fainahu yunsabu biاlfatxati marka mima yucrabu biاlxarakaati ficilka mudaaric haddii aakhirkiisa waxba la xiriirsanin oo alif اlاثnain iyo waaw اljamaca ya lmuanath اmukhaطaba duusan la xiriirsanin waxa weeya mima yucrabu biاlxarakaat sawaaء kaanat alxaraka daahira ka qowlika lan yadriba ama xaraka muqadara lan yardaa abu sacuud inta marka waxaan ka gelaynaa wax la yihahda alamhilatu alkhamsa amhilatu alkhamsa in la yidhaahdaa ka fiicnan alafcaalu khamsa liannahu afcaalu lkhamsa haddii la dhihi lahay waxay macnaheedii ahaan lahayd shan فعل oo go تن tanna lagalama jeedaa waxaa lagala jeedaa yacni qawaalib amhila oo من kuli فعل mudaaric laga keeni karo marka ficilka mudaaric aalaaf buu gaaraya maa min mudaaricin ilaa yumkin alityaanu minhu biamhilati alkhamsa ficil kasta haddaad keentid yaqra'u hadaa lagu yihi amhilati khamsa keen yaqra'aani taqra'aani yaqra'uuna taqra'uuna taqra'iina haddii lagu yidhah tasmacu ka keen yasmacaani tasmacaani yasmacuuna eh, tasmacuuna tasmaciina wahaakada marka amhilatu lkhamsa la yihahda amhilatu lkhamsa tacriifkeeda waxaa weeyaan kulu ficlin mudaaricin itasala bihi alifu اlاثnain aw waaw اljamaaca aw yaa lmuanathati اlmukhaadaba intaasaa la yidhaha amhilat اlkhamsa ficil mudaaric ma haysaa nacam aakhirkiisa alif maa ku jiro oo laba ku tusinay ama waaw jamac ku tusinay ama yaa dumar kaligeed ku tusinayso haddii nacam tahay jawaabta amhilat khamsa u noqona haddayna ku jirin ficil mudaaric oo mujarad a waay marka tacriifka amhilat اlkhamsa waxaa waaye kulu ficli mudaaric itasala bihi alif اثnayni waa kaasa waxaa laleeyahy tadribaani labadiinna waad garaacaysa aliftaas maxay tusinayn labo aw waaw ljamaaca tadribuuna waad garaacaysa aw yaau lmuanathati اlmukhaadaba tadribiina labadaas iyo saddexdaas waxaa la yidhaha midkay la xiriirsato marka icraabteedii icraabti u laabo ficil mudaaric wuxuu ka mid yahay marka ugu horeysa mucrabaadka hada waxa weyaan min almusalamaat thaaniyan ficilka mudaaric haddii uu aakhirkiisa waxba la xariirsanin mima yucrabu bilxarakaat intaahina minhu ficilka mudaaric xarakaat licraab meeqaa geli jirtay waxaa rafca iyo nasbo ou asmaada la wadaagsaday iyo jasmo asiga ku gaar ahayd amhilatu اlkhamsi isku soo aruuriyo haddii ay fii xaalati rafci tahay turfacu bihubuuti nuun haddii la nasbinayani ama la jasminayo tuxdafu bixadfi nuun intaas le waa basba in kaana alficlu min alamhilati alkhamsa fain kaana marfuuca fainahu yurfacu bihubuuti اnnuun waxaa yadribaani ficlu mudaaricu marfuuc bihubuuti اnnuun walalifu faacil hadduu mansuub yahay nuuntiyaa la goynaa lan tadribaa alaleeyahay mansuub bilan calaamatu nasbi xadfu nuun waxaa lamid eh haddii uu majzuum yahayna majzuum bixadfi nuun lam tadribaa alaleeyahay marka ardayga wuxuu isweydii karaa kayfa acrifu alficla almansuuba min alamthilati alkhamsa min almajzuum waxaa lagu leeya waxaad ku kala kartaa adawaat اljasmi iyo adawaat اlnasbi kala baro tobankii aan soo sheegnay mid ka mid ah ficilkii ay ku jirto mansuub waay sideed iyo tobanka aan sheegi doono jawaasimta adawaadkeedina ane ficilkii geshana majzuum aa laleeyahay wlidaalika faqowluhu tacaala فإن لم tafcaluu ولن تفعلوا فاتقوا naara midna waa majzuum midna waa mansuub oo marka seenku kala ogaaday mid kastaba majzuum bixadfi nuun mansuub bixadfi nuun haddii uu yahay oo fain lam tafcaluu walan tafcaluu labadii waa isku mid nuuntii a wada maqan markaasaa laleeyahay ficilka awalka wax soo galay fiiri tan hore lam a gashay lam maxay kamid tahay min adawaati اljasmi idan alficlu aladii bacdaha majzuum walan tafcaluu ficilkan waxaa leeyahy tafcaluu mansuub waaye kayfa carafta dukhuulu lan calayh wa lan min adawaati eesh النصب ولذلika نقول منصوب بln و cلاamaة xdف النuun إذا أمثiلة الخمسة سدexdaas xaalay leedahay مصنفka hadda سدexdoodii waxu noogaga sheegay في xاalaة النصب bس waxay ahayd in lays raaci oo la yihahdo في xاalaة النصب iyo والجزم waxa weeyaan بxdف النuun و في xاalaة الرفcina بثبوت النuun in la yihahdo ahayd markaasuu iri wa khamsatun shan tuxdafu minhuna waxaa laga xadfaa aطarafu aakhirkaa laga xadfaa ama taxdifu minhuna waxaad ka xadfaysaa aطarafa aakhirka fii nasbihaa fii xaali nasbihaa markii inaad nasbitid aad rabtid alamhilaة اlkhamsa aakhirkeedaad ka goynay faalqihi tuur walaa takhaf hana ka cabsanin aakhirkaas iska tuur waa haka cabsanin markaasuu ku yidhi wa hiya shantii laqiita alkhayra ama luqiita alkhayra ama laqiita alkhayra aad la kulanteeda waxa weeyaan tafcalaani koow wa yafcalaani waxa weeyaan ficil oo laba lagula hadlayo tafcalaani tadribaani laba qofood ood hadlaysaa markay kaa maqan yihiinna yafcalaani tadribaan yadribaani labadii nin oo maqnay way garaaci doonaan marka laba waxa weeyaan waa muthana midna waa mukhaatab midna waa qeyba ee facrif ilmabaani dhismaha garo waa tamaamulbeyt wa tafcaluuna huma yafcaluuna weeyaan aydna waa waa ficilkii mudaaraco waawljamc la xariirsaday marna mukhaatab ahoo tafcaluuna ah marna keyb ho yafcaluuna tafcaluuna raggiina waad samaynaysiin oo iga soo horjeedo ama yafcaluuna raggii naga maqnay way samayn doonaan wa anti yaa asmaau gabar yahay asmaada la yidhaahdey tafcalina waad samayn doontaa ya-da iyada waxa waaye qeyba ma laha markii yaa lmuanah mukhaadaba naag lala hadlay naagta hadday kaa maqan tahay hindun taquumu a laleeyahay taquumiina lama dhahay markii kaa soo horjeedo yaad leedahay taquumiina waad istaagi doontaa taqra'ina waad akhri doontaa tanduriina waad fiiri doontaa qofka kula hadlaya aad la hadlaysid markaasuu iri fa haadihi midan yuxdafu minhaa waxaa laga xadfi doonaa yuxdafu minha waxaa laga xadfayaa annuunu fii nasbiha fii xaali nasbiha waxa saas loo leeyahay liyadhara asukuunu markaa sukuunkii hasoo haro macnaha waxaa weyaan haddii ayadoo yafcalaani aheed lam la geliyo ma lan la geliyo lan yafcalaa la yihaahdo nuuntii hadday go alif reebanaa soo haraya macnaha intaas unbuu hadda jeeda ayib taquulu waxaad leedahay lizaydayni labadii zayd waxaad leedahay lan tanطaliqaa tegi maysaan maanta waad nala joogtaan tanطaliqaani bay aheed lanaa la gelin nuuntii alla goy runtii hadii la goy sukuunaa soo haray wa farqada asamaai samada labadeeda xidigo farqadaanka lagu magacaabo lan yaftariqaa kala tegi maayaan tanطaliqaana waa mukhaaطabkii yaftariqaana waxa weeyaan geybkii wajaahiduu yaa qowmi qoomkeygiou jihaada kay taqnamuu saad u ghaniimaysataan awgeed jihaadkii gala ghaniima aada heshaanay tnamuu tagnamuuna ay ahayd ficil mudaaric marfuuc bthubuuti nuun iyadoo ahayd yaa xataa la geliyey xataa min adawaati nasbi bian mudmara inay wax ku nasbiso nuuntiyaa la gooy wa qaatilu lkufaara la dagaalama kaymaa yuslimuu yuslimuuna tagnamuuna mukhaaabkii waa yuslimuunana waxaa weeyaan qeybkii waa walan yatiiba alcayshu cayshkii ma wanaagsanaanayo xataa tascadii intaad kaga liibaantid yaa hindu gabadha hindaliiraayay bilwasli xariirinta alladii wasligoo yarwii macnaha eh, ku oongoynaya oo yarwii ku dharjinaayo asadii oonka kaa goynaya waxaa la yidhaahdaa irwa haddii la yidhaahdo macnaha qofka markuu biyaha ka dhargo yaa la yidhaahdaa irwa cadashka qofka markuu ka dhamaado markaasuu leey gabar yahayey yacni maanta ma raaxaysanaysid oo guul ma gaaraysid ilaa si fiican qaraabo xariirin aad u heshid oo aradbaxeeda dhaqaalaheeda wixeeda dhan jeebka loogu shubo wasliyaa la yihahda qofka oo adiga kuu yimid haddii aad wax siisid waad xariirisay xariirintaas macnaheeda waa qofkaas weligaa wuxuu kugu lahaanaya qof kugu tacaluqa u noqonaya adigana waad ku tacaluqi asna wuu kugu tacaluqa ixsaankaasa isku kiin xiray ayb khulaasat اlqowl musanifka wuxuu noo sheegay amhilat اlkhamsa tiradeedii iyo wax lagu nasbinaya waxay ahayd sousan mar kale u soo celinin in waxa lagu jasminana uu yidhaahdo labadoodaba nuunti baa laysku jasmiyaa nuuntaa lagu jasmiya walidaalika idaal dambe wuxuu ka dhihi doonaa wljamatu waljasmu fi اlkhamsati mithlu اnasbi ou dhihi doonaa afcaasha oo amhilat lkhamsa la yidhaahdo haddii in la jasmiye la doono sida lagu nasbi jiray oo xadfu nuun ka ahayd yaa lagu jasmi doonaa saasuu gadaal ka dhihi doonaa ayb w khamsatu taxdifu minhuna طarf fi nasbiha faalqihi walaa takaf wa khamsatun alwaaw listinaaf khamsatun mubtada taqsiimkaasaa keenaya in nakirada lagu bilowdo khamsatun mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu taxdifu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci dama daahira ama tuxdafu labadabo hadaad taxdifu tiraah wlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta minhuna jaaru wmajruur mutacaliq btaxdifu aطرfa mafcuul bihi mansuub w calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili taxdifu minhuna fi maxali nasbi khabr mubtada wraabitu baynahumaa damiirka min huna hunadaasaa khamsada u laabanay fii nasbi jaarun wamajruur mutacaliqu bitaxdifu nasbi mudaafhaa damiir mutasil mabniun cala sukuuni fi maxali jarin faalqi alfaau lilistinaaf alqi ficl amar mabniyu calaa xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiir mustatir wujuuba taqdiiru anta wlhaau damiir mutasil mabniyu calى kasri fi maxali nasbi mafcuul bihi wاljumlaة faalqihi mustanafa iska dheh walaa tkaf alwaaw xarfu caطfi laa naafiya laa naahiyata ka ficlu mudaaric majzuumu bila naahiya wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wa jumlatu walaa takaf macduufaة calى jumlati faalqihi wa hiya alwaaw اlistinaaf hiya damiiru munfasil mabniyu calى اlfatxi fi maxali rafci mubtada laqiita ficlu wa faacilu alkhayra mafcuulu bihi wاljumlaةu laqiita laa maxala laha min اcraab liannaha jumla muctarida tfcalaani khabr mubtada marfuuc bdama mqadara calى akhiri manaca min duhuri ashtaar maxali bxarakati اxikaaya ama tafcalaani khabr mubtada mabniun cala kasri fi maxali rafcin mubtada hiyadii waay wa hiya iyada tafcalaani weeyaan khabarki saas waay wa yafcalaani alwaawu xarfu cadfin yafcalaani macطuufu calى tafcalaani hadaad xikaaye craabtidna xikaaye hadii kalena mabniyun cala kasri fi maxali rafcin facrif alfaahu listinaafi crab ficl amr mabni cala sukuun kusira w inamaa kusira litakhalusi min iltiqaaءi saakiniin wاlfaacilu damiiru mustatin wujuba taqdiru anta almabaaniya mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi isimka manquus haduu yahay fi xaalati nasbi icraabtu way ka muuqanaysaa laqiitu lqaadiya waataan soo niri w tfcaluuna huma yafcaluuna macطuufaani calى tafcalaani wa hiya iyada tafcalaani waay w yafcalaani waay w tafcaluuna waa huma yafcaluuna waa labadii icraabaad gelinaysa wa anti ya asmaau tafcaliina alwaaw istinaaf anti damiiru munfasilu mabniyu calى اlkasri fi maxali rafci mubtada yaa xarfu nida asmaau munaada mabniyun calى dami fi maxali nasbi lanahu mufrad calam waay tafcaliina khabar mubtada wa anti adiga ya asmaau tafcaliina ah. wa anti ya asmaau tafcaliina tafcaliina markaan waxaa waaye eh, macnaheedii horey ku baaqi tahay waxaa leeyahy tafcaliina ficlu mudaaricun marfuucu wa calaamatu rafcihi thubuutu nuun walyaau walyaau damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin faacil wاljumlaةu tafcaliina fi maxali rafcin khabr mubtada anti khabarkeedii wa wاraabiطu baynahumaa alyaa alati hiya faacilu tafcaliina ayada ay anti u laabanayso ayb fahadihi yuxdafu minha nuunu fi nasbiha liyadhara الsukunu alfaa listinaafha xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniyu cala kasri fi maxal rafcin mubtada yuxdafu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuucu calaamatu rafci dama daahira minha jaar wa majruur mutacaliq biyuxdafu annuunu naaibu lfaacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacil yuxdafu fi maxali rafcin khabaru mubtada haadihidi wa fii nasbi jaar wa majruur nasbi mudaafha mudaafu li mubni cala sukuni fi maxali jarin aljaaru walmajruur fi nasbi mutacaliqu biyuxdafu fii nasbihaa yaa la xadfaya liyadhara الsukuunu allaamu laamu key yadhara ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata jawaaza bacda laami key wcalaamatu nasbihi fatxa daahira الsukuunu faacilu yadhara mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira ila الsukuunu faacilu yadhar marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min an almustatira wma daklat calayhi min alficli wاlfaacili fi taأwiili masdari majruuru biاllaam wالtaqdiir liظuhuuri الsukuuni marka fahadihi yuxdafu minha nuun baa laga xadfa fi nasbiha liظuhuuri الsukuuni yaa looga xadfayaa liظuhuuri jaaru majruur mutacaliq biyuxdafu taqulu lizaydayni lan tanطaliqa wfarqad الsamaaءi lan yaftariqa taquulu ficlu wa faacilu lizaydyni jaaru wamajruur waxaan jeclahay inaad craabi kar zaydayni majruur bilaam wa calaamatu rijarihi lyaa niyaabatan can ilkasra liannahu muhanan wa nuun ciwadun can tanwiin fi ismi mufrad aljaaru majruur mutacaliqu bitaquulu lan tanطaliqa lan xarfu nafyin wa nasbin tanطaliqa ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun wاlأlifu damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin faacil wاljumlaةu lan tanطaliqa fi maxali nasbi maquulu taquulu wa farqad الsamaa'i laba xidig waa farqadeynka carabtaaba saas tirahda waa mathal waa lan yaf labada qofood markii saaxibnimadooda inay adag tahay la rabo aa la yihahda wa farqad الsamaa'i lan yaftariqa alwaaw xarfu caطfin farqada mubtada marfuucu calaamatu rafci alif niyaabatan can idama liannahu muhanaa farqadaa mudaaf asamaai mudaafun iley farqadaani u ahay nuunti waxaa loo goy lilidaafa asamaai mudaafun iley majruuru calaamatu jari kasra daahira lan xarfu nafyin lan xarfu nafyin wa nasbin yaftariqa ficlu mudaaricun mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi yaa yaftariqa ficlu mudaaricu mansuubu bilan wcalaamatu nasbi xadfu nuun wاlأlifu damiir mutasil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin faacil lan tanطaliqa lan yaftariqa isku craab wa jumlatu lan yaftariqaa fi maxali rafcin khabaru mubtada oo farqadaadi mubtadaeed lan yaftariqaa khabarkoodi wjaahiduu alwaaw xarfu caطfin jaahiduu ficil amar mabniyu calى dm اlitisaali bwaaw اljamaaca wa waaw اljamaacati damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin faacil wاlalifu oo waawda ka dambaysa tafriiqi farqa bayna waaw اlmufradi wa waaw اljamci yaa xarfu nida qowmi ismu munaadaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalimi اlmaxduufati litakfiif manac min ظuhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati munaasaba asalkeeda yaa qowmii ay aheed kulu ismin udiifa ilaa yaai lmutakalimi falicraabu fiihi muqadar lilmunaasaba yaa qowm qowmi mudaaf wa yaau lmutakalimi almaxduufa litakfiifi mudaafun ilayha mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin xataa xarfu gaayati wa jarin tgnmuu ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuuba bacda xataa wa calaamatu nasbi xadfu nuun wاlwaawu damiir mutasil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin faacil wاlalifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci wa jumlatu an almustatira wa maa dakhalat calayhi min alficli wاlfaacili tgnamuu في تأwيiل masdr majruuraة bxatىa والتqديir وجاahiduu yaa qowmi إlى الاغتinaam xatىa tغnamuu xatىa tغnamuu xatىa tغnamuu ilى الاغtinaam intaad wax ka qanimaysataan jihaadkii wada marka ilى الاغtinaam xataadi marka xatىa xarfu jar aliqtinaam majruur xata claamatu jari kasra daahira aljaaru wamajruur xata aliqtinaam mutacaliqu bijaahidu wa qaatilu lkufaara qaatiluu ijaahiduu isku craab waay alkufaara mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira kay xarfu masdari wanasbin maa zaa'ida yuslimu ficlu mudaaricu mansuubu bikay wacalaamatu nasbihi xadfu nuun لأnhu min الأmhilaة الkhamسة waxaad dhigi kartaa mansuub calaamaةu nasbihi xadfu nuun niyaabata can الfatxa لأnnahu min الأmhilaة الkhamسة wاlwaaw damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci faacil wاlأlif litafriiqi farqa bayna waawi الmfradi wa waawi aljamci wa jumlaة kay wmaa daklat calayh fi taأwiili masdari mafcuulu bihi wa qaatilu lkufaara la dagaalama kay yuslimuu kaydaas haddii aan iyada nafteeda wax aan ku nasbino qasda islaamihim ay noqonaysaa markaas wa qaatilu lkufaara la dagaalama qasda islaamihim in islaaman awgeed walan yatiiba alcayshu xataa tascadi yaa hindu bilwasli aladii yarwi asadi walan alwaaw xarfu caطfin lan xarfu nafyin wa nasbin yatiiba ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fatxa alcayshu faacilu yatiiba marfuuc calaamatu rafci dama daahira xataa xarfu gaayatin wajarin tascadii ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmarata wujuuba bacda xataa wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni wاlyaau damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci faacil wa jumlaة an almaxduufa wmaa dakhalat calayhi min qowlina tascadii majruuraة bxataa wالtaqdiir walan yatiiba alcayshu xataa sacaadatiki sacaadatiki sacaadatiki saas w marka xataa xarfu jarin sacaadati majruur bxatى sacaadati mudaaf kaafu sacaadatki wاlkaaf mudaaf ilayh mabniyu calى kasri fi maxali jarin aljaar wاlmajruur xatىa sacaadati mutacaliq byatiiba yaa hindu yaa xarfu nidaa hindu ismu munaada mabniyu calى dm fi maxali nasbin lأnnahu mfrad calam waay bilwasli jaaru wa majruuru mutacaliqu bitascadi bilwasli aad ku guulaysatid ood macnaha aad ku raaxaysatid aladii ismu mawsuul sifatu liladii qablahu mabniun cala asukuuni fi maxali jarin yarwii ficlu mudaaricun marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadaratu calyaai manaca min duuriha hiqalu wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu wayacuudu ila aladii asadii asadiya oo kale ahayd asadiya mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira sadii isim manquus fi xaalati nasbi waxa weeyaan waa fatxada waa ina ka muuqataa sadiya ay ahayd wاljumlaة min alficli wاlfaacili yarwi laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wbilahi tacala towfiiq salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin